أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد weli gobashii kitaabkaan ku jiray قال المصنف رحمه الله tacaala intuu ka soo sheekeeyey arbaciinaad fara badan oo culimmadii asaga ka horraysay oo mutaqadimiin iyo muta'akhiriinba leh in la soo allifay oo ayagaana asagu uu daba socod u yahay wa maca daalika asaga oo arbaciinaad in la soo xifdiyo uu xadiid daciifa ku soo arooro duruq badan haddana inuusan xadiidkaa cuskan haynin ee uu cuskan hayo axaadiidta saxiixa ee nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabada amar ku siiyey ninkii goobjooga ninka maqan inuu sii gaadhsiiyo saxaabada kadibna ninba ninka ka dambeeya inuu sii gaadhsiiyo ilaan amarku calaa sabiiliilbedel buu ugu dhacahayaa ah, iyo ducadu nebigu u da calayhi salaatu wasalaam ninkii intuu xadiid nabi maqla oo siduu u maqlay u xifdiya asagoon waxba ka bedelin ummadda u sii gudbiya ducadu nebigu u duceeyey axaadiitaasaan cuskan hayaabu uma min alculamaa'i buu kadib marka umma intaa kadib min alculamaa'i culimmadii ayuu ka mid ahaaday manduul baa ka mid a ah culimmadii jamaaca kulmiyey alarbaciina afartan kulmiyey afartan xadiid fii usuuli اdiini fii cilmi alcaqaa'id fii cilmi tawxiid usuuluddiin cilmiga caqiidada ama cilmu tawxiid axaadiid afartan oo cilmu tawxiid keliya ku saabsan culimmada qayb kulmisaa ka midow wa bacduhum culimmada qaarkoodna fi lfuruuci afartan xadiid oo masaa'ishii baade marka fiqhiyada ahayd ee faraca ahayd ku saabsan axaadiid baade markaas masaa'ishii baade markaa jusiyaadkayd ka hadlaysa oo afartan ayay qaarkoodna jamciyeen wa bacduhum fi ljihaadi culimmada qaarkoodna afartan xadiid oo jihaadka fadligiisa iyo wanaagga uu leeyahay waaye kaga hadlahaya kaasuu baade marka jamciyadu wa bacduhum fi zuhd culimmada qaarkoodna afartan xadiid oo zuhdigii axaadiidu way raqaa'iq zuhdigii iyo suluugii baad axaadiid ka hadlaysaa kaasay jamciyeen wa bacduhum fi laadaab qaarkoodna baad aadaabtii adabulakli baade washurbi wاsafari wاlqiyaami wاlqucuud adaab oo kaleeta axaadiid ka hadlaysa oo afartameeyahay qaarkoodna kulmiyeen wa bacduhum qaarkoodna fi lkhudabi axaadiid baade marka khudbadii khudbooyinkii ku saabsan kaasay baade marka iyaguna jamciyeen buuri wa kulluhaa maqaasidu saalixa wa kulluhaa maqaasidaa kala duwanee kulli oo nin jihaad macnaha u qastay iyo nin zuhdi u qastay iyo nin caqiide u qastay iyo nin farac u qastayba kulli maqaasidaasi maqaasidu maqsad yaalo weeye saalixatun oo wanaagsan nin walba qasad wanaagsan buu qastay oo ninkii tawxiid u qastay waa qasad wanaagsan ninkii jihaad u qastay waa qasad wanaagsan ninkii farac u qastay waa qasad wanaagsan ninkii baada zuhdi u qastay waa qasad wanaagsan kulligeed radia allah ka raadi noqdo can qaasidiiha maqaasidaas kuwa u qastay waa jamac mudakaru saalim can qaasidiha xaadiri lmasjid alxaraami xaadir اmasjid اxaraamdi oo kale wey ayra muil اsaydi waantum xurm ayra muxili الsaydi waantum xurum ti oo kale wey can qaasidiiha maqaasidaas aan soo sheegnay kuwii u qastahayey oo culimmada ahaa allaha ka raali noqday waqad ra'aytu waxaan ra'yeeyey bul sheekh ra'aa waqad ra'aytu waxaan raa'iyoon macnaha u qastay ee aragtida caadigeed basriyadii ma aragtida caadiga indhaha laga arkayo ujeeddadu ma waqad ra'aytu waxaan ra'yeeyey waxaan macnaha u qastay jamca arbaciina afartan xadiid kulmintood arbaciinkaasoo ahamma ka wada muhiimsan oo ka murjin badan min haada madkuurkan la soo sheegay oo culimmadaa hore u qasteen kullihi dhammaantii qasadyadaa qiimaha badan ee culimmadaas ay wada mareen qasad ka cajo badan afartan xadiida ku saabsan in anagu baade aan isu keeno kaasaan anigu ra'yaygu ilaahayna hadda waa ka aqbalay ra'yiga waxaad u garanaysaa siday muslimiintu ugu intifaaceen waqad ra'aytu waxaan ra'yeeye buuhi jamca arbaciina afartan xadiid kulmintood arbaciinkaasoo ahamma ka murjin badan macnaha ka qasad badan oo ka wada muhiimsan min haadaa markuurkan la soo sheegay kullihii dhammaantii ka murjin badan wahiya taasina arbaciinka anigu aan u qastay arbacuuna afartan weeye xadiian oo xadii waa afartan xadii wahiya arbaciinkaan u qastay arbacuuna afartan weeye xadiian oo xadii arbacuunkaasoo mushtamilatun kulminaysa calaa jamiici daalik maqaasidii culimmadii hore dhammaanteed isu wada keenaysa culimmadii hore maqaasiday u qastahayeen kulliba afartan xadiidoobaad isu keenahaya oo nooc walbay u qasteen laga heli kaasaan anigu raayeeyey buhi inaan isu keeno wa kullu xadiiin xadiid kastoo minhaa min tilka alarbaciin afartankaa xadiieen u qastay mid kaloo mid kastoo ka mid ahana qaacidatun qaacida uu yahay qaacidadaasoo cadiimatun oo weyn qaacidadaasoo min qawaacidi diini diinka islaamkaa baad qawaaciddiisa guud ka mid ah mid kastaba waa xadiid oo jawaamiculkelim ah oo axkaam aad u fara badan ay hoosgelhayaan macnaha qaacidadu amrun kulliyun yutacarafu minhu axkaamu jus'iyaatihi bay culimmadu yidhaahdaan macnaha waa shay guud oy hoos hoosgelahayaan oo lagu aqoonsanhayo furuuq fara badan masaa'il badan juز'iyaad fara badan amar guud baa lagu siin furuuq badan masaa'il badan juز'iyaad badan baa markayaa hoosgeli taasaa la yidhaahdaa amrun amar kulliyun oo kulliyo amar guud ah yutacarafu minhu asaga lagu aqoonsanhayo lagu garanhayo axkaamu jus'iyaatihi amarkaa guud jus'iyaadkiisa macnaa xubnihiisa hadda haddii lagaa iska la yidhaahdo alfaacilu marfuuc waa amar guuda soomaali alfaacilu marfuuc baa lagaa iska yidhi amar guud baa lagu siiyey qaala allaahu allaahu faacilun weeye way godantaa iska leedahay rasuulullaahi waayo rasuulku waa faacilo wuu godanyaa iska leedahay marka juziyaadki soomaali amarkii guuda lagu siiyey baad kulli juziyaadka u dhaqmaysaa marka xadiid amar noocaasoo kaleeta ahbaad wa kullu xadiiin xadiid kasta oo minhaa min tilka alarbaiin arbaciintaa inaan jamciyo aanu qastay ka mid ah qaacidatun qaacido uu yahay qaacidadaasoo cadiimatun oo weyn qaacidadaasoo min qawaacidi diini diinka qawaaciddiisa ka mid ah qad wasafahu xadiidkaasoo qad wasafahu ama kulliga inta badan mudaafkii mudaafu ilayhiga inta badan mudaafka hore kaasaa xukunka la siiya laakiin meelo badanna mudaafu ilayhiga waana isku mid bay hadda noqonayaan wa kullu xadiiin oo minhaa qaacidaة cadiimaة min qawaacid اdiin kulligaasoo qad wasafahu اculamaa manaa mid kastaba ama xadiikaasoo mudaaf qaada xadiikaasoo qad wasafa ay ku sifeeyeen hu xadiidka ama kulligaba alculamaau culimmadu ay ku sifeeyeen biأnna madaara اlislaami islaamka makaanu wareegiisu macnaha axkaamta islaamka qaalibkeedu calayhi xadiidkaa korkiisa inay ku wareegayso islaamku inuu xadiidkaa ku dul wareegi axkaamta islaamka qaalibkoodu ow amase huwa nisful islaami ama axkaamta islaamka niskii xadiidkan in laga qaadanayo culimmadu ay yidhaahdeen aw uluuuhu uluuulislaami ama islaamka uludkii weye ay yidhaahdeen aw naxwu daalik ama waxay waxay la mida ah. in badan bay marka inoo iman doontaa insha allahu tacala sheekh wuu ka dhabeeye beenna ma ah noocaas oo kale ah oo wada aad u cajib badan oo wada qawaacid guud ah oo islaamku aad uu ugu intifaacsanayo wada kala duwan macaani kala duwan leh inuu soo arooriyadii markaa sheekhu uu ka dhabeeyey uma altasimu uhi marka uma altazimu kadib haddana waxaan isku laasiminhayaa buui waajib waxaan iskaga dhigi fii haadihi tantada alarbaciina afartankan arbaciin afartankan xadiid ee arbaciinka ahaa xaalkooda iyo shanigoodabaad marka waxaan isugu waajibin an takuuna inay ahaato arbaciinadu saxiixatan ay maqbuulatan saxiixii istilaax ahaa inaan laga dhigin baa fiican min culimadu macnaha saxiixa laba macno leh saxiixii macnaha luqawiga ahaa iyo kan istilaaxiga ah saxiixan waana istilaaxigii xadiidkii martabada saxiixa la yidhaahdo tegey oo xasan ka sarreeyey daciif iyo waayo xasan iyo midna baan ahayn qasiimka u ahaa kaasaa la yidhaahdaa xagga luqadana waxalle waxaan saqiim ahayn axaadiitii o dhan baa waxaa loo qaybin karaa amaba loo qaybiyaa صaxiix iyo saqiim qayb صaxiixa iyo bimacnaha maqbuula iyo qayb saqiim oo marka xasankii iyo saxiixu waxay iskula jiraan qaybtaa markaas saxiixay iskula jiraan oo maqbuulka ah xilligaasaa marka waxaa la odhanhayaa axaadiidtii xasanka ahayd iyo tii saxiixa ahayd kulliba isu soo ururiyo axaadiidii maqbuulkeedii lagu camalfalahayey yaa waxaa la odhanhayaa saxiixa marna saxiixu xasankuu ka sarreeyaa oo shuruudii gaarkahayde uu lahaa waayo axaadiidka saxiixii baa loo fiirinhayaa marka ilaan hadda afartanka xadiii kulli wada derajadii saxiixa ma wada qaar xasana ku jira sidaa darteed baa markaa saxiix culimmada shuraaxdu ay ugu awilahayaan bimacnaa maqbuulan oo saxiixa istilaaxa uga dhigahay ay uga dhigaan saxiixa luqada camal uma altazimu waxaan isku laasimu sheekhu fii haadihi اlarbaciin afartankan xadiideen insha allahu aan ururin doono an takuuna inay ahaato saxiixatan maqbuulatan mid maqbuula inay ahaato wa mucdamuhaa arbaciinka intooda badanna fii saxiixay bukhaari wa muslim bukhaari iyo muslim labadii saxiix ay ku jiraan bukhaari muslim labadii saxiix ku jiraan kuwa ayagu saxaxooda kama ah waa ka hadal male laakiin intaan bukhaari muslimna ayna isku raacin midkoodna uunan ku jirin intaasaa qaarkoodna saxiix yihiin qaarkoodna ay yihiin xasan intaa wey marka inta ay markaa sheekha loo awilahay warkiisa waadkuru waxaa kaloon sheegi buu yidhi markaas haa axaadiitii maxduufata alasaaniidi asaaniiddeedii mid la gooye xaalay tahay haddana waxaan samaynhayaa asaaniiddii ma tirin hayee asaaniiddii waan iska xadfigu waadkuru waan sheegi haa axaadiita afartanka ah maxduufata alasaaniidi sanadyadeedii kuwa la xadfay xaala yihiin sheegi maxaan sanadka isaga xadfi liye sula xifduhaa xifdigeedu inuu sahlanaado ilaan sanadkii haddii hadda laynoo tiriyo oo hebel hebel ka qaaday hebel hebel ka qaaday hebel hebel ka qaaday sanadku waa fiican yahay oo diinteennu baade marka diimaha kale waxyaalahay kaga soocan tahay sanadkaaba kow ka ah laakiin waa la inaga kaafiyey hadda alxamdulilahi rabbilcaalamiin culimmadii ajilladahayd oo salafiya waade marka khalaf ba baa intaba naga kaafisay sidaa darteed xadiidkii baade bukhaariba uu soo saaray bukhaari ani inta u dhaxay inaan sanad hele mooyaan suuragal maa waxba melihi bukhaariba uu ku sugnaaday ilaa asagaaba sugay oo sanadkii u tiriyey inta ka sokaysa bukhaariba haddii waad markaad aqoonsato bas wey kifaaya sidaa darteed matniga inaad ku fala adagtaa markaa ku saaran liyashuula inuu sahlanaadaan isaga xadfay buu ihi markaa sanadyaalkii xifduhaa axaadiiثa xifdigeedu inuu sahlanaado oo wayacumma uu caam noqdo alintifaacu bihaa in lagu intifaaco axaadiiثa afartanka in sha allahu tacala ilahay hadduu uma utbicu haddana waan raacin buu yidhi haa afartankii xadiid waxaan raacin bibaabin baab baan raacin buu yidhi baabkaasoo waayo marka mawduucin loo dejiyey fii dabdi khafiyi alfaadiha fii dabdi khafiyi alfaadiha arbaciinkaas alfaaddooda qarsoon waayo dabdigeed inaan dabdiyo baab aan yacnihii baa de kaga hadlayoon ku dabdinhayaan raacin buy baabkani waa baabka gaar ahaa oo sheekhu markuu kitaabka dhammaystiray yaa wuxuu raaciyey axaadiidta qaarkood alfaaddii baad waxoogaa yar hariib hariib ahayd ama way xoogaa macnahoodu meelo kale in lala aaday suuragalka ahayd yaa wuxuu u sameeyey sharax ahaan oo kale yuu dabada ka raacay xadiid walba markuu dhammeeyey muuna ku xijisiiye markuu afartanka dhammeeyey iyo xadiid hebel lafdi hebel baa ku jiray macnahaasaa looga jeeda hadii lafdi hebel baa ku jiray saa iyo saasaa loo dabdhiyey markaasuu saa u dabaraacay nusqooyinka marka inta badan arbacinku hadda haysanno mutuun iyo shuruuxdu aalibkoodu ma qoraan mar aalibkoodu ma qoraanoo wuu iska daayey maadaamoo rag culimmoo ajilla ah ay sharxeen oo dabdigii asagu uu soo qaaday iyo kuwo ka siyaadsanba ay la yimideen dabdigu asagu uu dabdiyey iyo kuwo ka siyaadsanba maadaama rag culimihii ay la yimideen oo kitaabkii la sharxay intii marka imaam nawi uu raaciyee koobnayd inta badan nusqooyinka waa iska daayeen laakiin culimada qaarkood baa waxay yidhaahdeen maadaama sheekhu uu qoray edab ahaan iyo baade markaas si walba ha ahaatee baade marka sidii baan usoo qaadinhaynaa waxaa ka mida kan hadda aan hayo oo waafiga waafiga markuu sharaxa dhammeeyo yuu intii imaamu nawi oo baabkii ah yuu raacinaya xadiid walba intuu ka yidhi xadiid walba intuu ka yidhi ayagoo baa markaas ka badanba ku soo sharxay laakiin mar hadduu sheekhu qoray itmaaman lilfaa'idati yay u raacinayaan laakiin inta badan kuma arkaysid baada nusqooyinka waxbaa ku mashquuli uma utbicu waan raacin buu yidhi musanifku haa arbaciinkii bibaabin baab baan raacin baabkaasoo mawduucin loo dejiyey fii dabdi khafiyi alfaadiha arbaciinka alfaadooda alfaadooda qarsoon teeda qarsoon koobidiisa loo dejiyo idaafada waayo carabiga ah cajamiga markii loo lala aado dib baa loo laqmaya bilcagsi baa loo laqmaya bilkuliyanba mar walba meel kastoo joogtaba waa qaacido ku anfacaysa hadda u fiirso dabdi iyo khafiyi iyo alfaad iyo ha afartaas baa la isu idaafeeye oo ismi kolkaad inaad soomaaliyaysa dooni haadaad dhaqmada ka soo bilaabi alfaadaad ku xujisiin khafigaad ku xujisiin dabdigaad ku soo khatimi haadu arbaciinkii bahayda ogo marka waxaad odhanaysaa fii dabdi khafiyi alfaadihaa arbaciinka alfaadeeda kuwii qarsoonaa koobidiisu ku sugan yahay macnihii waa saxiixa somaal saxiixu maxay noqonaya kulli baa meeshaad ku aragto saasay ku noqonaysaa meel meel ma ah way ku anfici wayanbaqii waxaa habboon buu yidhi markaas waayo musanifku likulli raaqibin mid jerinhaya kulligioo jecel filaakhirati aakhire inuu nasiib ku yeesho nin kastoo jecel an yacrifa inuu aqoonsado haadihi tantada alaxaadiia axaadiida nabiga ee afartankeeda soo ururiyey inuu aqoonsado ilaa asaguu soo ururiye nabiga iskale sala allahu calayh wasalam inoona jideeyey limaa kii dartii baana inuu aqoonsado ay u wanaagsan tahay ishtamalad ay kulmisay calayhi maaga korkiisao min almuhimaati waxyaala muhima oo wax tawad ay koobtay oo calayhi maaga korkiisa oo min atambiihi baraarujin ah calaa jamiici taacaati daacooyinkii oo dhan baade markaas baraarujin ilaan kulli daacadii o dhan maba dhammaystiri karta laakiin baraarujin way ku filan tahay buu yidhi wayanbagii waxaa habboon likulli raaqibin mid jecel oo jerinhaya kulligii fi laakhirati aakhire nin jerinhaya kulligii waxaa habboon an yacrifa inuu aqoonsado haadihi tantada alaxaadiia axaadiitan inuu aqoonsado limaa liajli maa kii dartiina uu aqoonsado ishtamalad ay kulmisay calayhi maagaas oo haddee kolba wixii laga dhigay iskaga waa rumoobahaya kaasaa damiirka maaga culimmadu markaas damiirkiiba asagii laysaga celina markaasaa maagii la iska celinaya macnaha waa shay uun kolba saad ku soo fasirtay maaga hore un baanaad u celin kartaa oo waxaad odhan kartaa limaa shay waa limaa shaygii dartii yuu u wanaagsan yahay ishtamalada ku kulmisay axaadiiu calayhi shayga korkiisaba wax la wax ka dhigto ama limaa lima ladii kii ishtamalad ay kulmisay calayhi ladiigaba wax la waxaad ku fasirtoon baa damiirkana sidii baad igu cali dhib oo min almuhimmaati waxyaalaha muhimkahe aad u murjinaya saaxiibkeeda wax loo qasta ah oo wax tawad haddana ay koobtay calayhi maaga korkiisa ama ladiga korkiisa ama shayga korkiisa oo min atambiihi baraarujin ah calaa jamiici ataacaati dhaacooyinka marka dhammaantood laisku baraarujinhayo wadaalika arrinkaa aan sheegay oo axaadiitan inay baade marka wax badanoo muhima ay kulminayso oo wax badanoo daacaa inay baraarujinhayso ah daahiru liman tadabbarahu ninkii baade aqoonsadoo fiirfiiriya daahir welibaa wax qafi amaah aad bay ugu muuqataa wiil ay u garanhaya u dareemhayaan wa cala allah laa calaa hayri kol haddii jaara majruurka ama darabka laga hormariyo meesha uu iska hayay waayo xasribaa iyo takhsiis baa looga jeedaa wa cala allaahi laa calaa hayri hadda ogow xagga yacnihii macno ahaan baan u caddaynhayaa in nudqi ahaan saa loo kulmiyo maba ah laxni bay noqonaysaa wa cala allaahi ictimaadii macnaheedu wuxuu yahay ilaahay bas ah unba cuskashadeedu ay tahay laa calaa hayri haddaad keento hadalkii ka hore laga fahmay oo soo labcalisay noqonaysaa marka lama rabo waa cala allaahi ilaahay baa de korkiisa unbaa laa calaa hayrihi ictimaadi aniga cuskashadeedu ay cid kaloon cuskan male alla mooye wa ilayhi ila allah alla intii ka anba laa ilaa hayrihi hayrkii ma ahe unbuu tafwiidii aniga bandhigay u ahaaday waufawidu amriya ila allah wa cala allaahi falyatawakkal ilmu'minuun wastina haddii aniga tiirsiga aan ku tiirsan oon isku hadlayn waa alle cid kale ma aha walahu walilaahi alla ayuu u sugnaaday alxamdu mahad iyo wanacmatu nacmo mahad iyo galladayn iyo nacmo allah iska wabihi bilaahin bay atawfiiqu waafajintuna ahaatay allah isaga wax waafajiya addoomihiisa baad tawfiiqda allah iska leh khayrka baad addoonka la waafajinhayo iyo walcismatu ilaalin oo addoonka la ilaalinhayo cismadu xagga baade markaas rusushii ambiyadii waa waajib ilaahay baa ilaaliya u ballan qaaday cismo eh, la'aan ayaguma ka suurin mayse laakiin inagu waa mumkin culimmada qaarkood way diidaan laakiin waxba diidadu maayo ninku ilah ilaaliyo waa sax wey macnaa ilahay inuu ku ilaaliyo inuuna ku ilaaliyo labada way dhici kartaa ambiyadase ilaahay baaba ilaaliye intaasay kaga duwan tahay wallahu yacsimuka min annaas si nebiga loo odhan kala jiro oo kale calayhi salaatu wasalaam والعصمة اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين الحديث الأول marwiyun mid laga wariye weeye can amiiri lmu'miniina mu'miniinta amiirkoodii baa laga wariyey abi xabsin libaaxa ahaa ama libaaxa aabihii ahaa cumar bn اkhaaab cumarkii ina khaaab ahaa radia allaahu canhu allah ka raadi noqdee qaala wuxuu yidhi baade cumar ibnu khaaab samictu waxaan maqlay rasuul اllaahi الخطاب سمعت وحان مقلي رسول الله كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك كلام كيسان مقلي إلا رسولك ذاتي سماء لم مقلي كرا ذات رسولك ما وحو مقلي معناها هو لسقر لكن ذات ما وحو لم مقلي وقول كيسي كلام كيسي قول كيسي يا كلام كيسي وي سمعت وحان مقلي رسول الله كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول acmaashaba de markaa sixadeedu ama acmaasha sugnaanshaheedu binniyaati bay ku sugnaadaan camalku wuxuu ku ansaxaa ama ku sugnaadaa ama maqbuul ku noqdaa ama ictibaar ku yeeshaa niyo inuu helo wa innamaa likulli imri'in ruuxii la arkaba waxaa uun u sugnaaday maa nawaa jazaa'a maa nawaa wuxuu niyoodo jasiisa abaalmarkiisa ruux walba wuxuu niyoodo jasiisu helahaya faman kaanad marka ninkay ahaato miaal baa la baahayey marka faman kaanad ninkay ahaato hijratuhu hijradiisuu ilallaahi oo waddankiisa uu ka tegaya waddan kale u aadi ilallaahi ilaahay intii ka ah wa rasuulihi niyatan wa qasdan qasadka iyo niyada uu wato nin allah iyo rasuulkiisa waayo markaas dartood iyo diinta ilaahay ilaalinteed nin u socda hadduu yahay fahijratuhu ninkaa hijradiisu ila allahi wa rasuulihi xukman wa sharcan xagga xukunka iyo xagga sharciga iyo xagga hawaabka iyo ajirka intaba hijro ilaah iyo rasuulkiis u dhacday bay ahaanaysaa waman kaanad ninkay tahay hijratu hijradiisu lidunyaa adduunyo ninkay ahaato adduunyadaasoo yusiibuhaa uu asiibahayo adduunyo uu soo helahayo ganacsi ow amase imra'atin ilaa imra'atin islaan intii ka ah ninka hijradiisuu tahay imra'adaasoo yankaxuhaa uu soo nikaaxsanhayo fa hijratuhu ninkaa hijradiisuu ilaa maa haajara ilayh wuxuu hijraday bay ilaahay agtiisa waxba uma yaal iyo diinta wuxuu doonanaya inuu ama soo waayo ama soo hel ilaa maa haajara ilayh waa taxqiiq liidid wey tii hore ilallaahi bal fiir hadda waxaasuu heli waxaa ka cajab badan ilallahi wa rasuulihi ka cajab badan hadalkaasaa ka cajab badan fa ajruhu cala allah soomaali wuxuu faajruhu cala allah kaasi caji badan hadda fircawn kolkii waa macnaha kuwii soxonxonkaah soxarada ah kolkay yidhaahdeen haddaanu baac ka warran ban haddaan ka qaalib noqonno baa muuse a ina la ajran in kunnaa naxnu alqaalibiin muxuu yidhi qaala nacam intaa intaa hrs waayo markaas inay muqarabiin yihiin ballanqaaday muqarabinimadaa ugu caji badan baa innakum idan la min almuqarabiin marka isaga warka ilaahay uun loo daayo oo la yidhaahdo allah wax idin yeeli baa ka cajo badan waxaayo waxaasaa laydin siin taasaa ka cajo badan marka tii hore kolkii la yidhi baa ilallaahi wa rasuulihi kanna waxaa la yidhi ilaa maa haajara ilayh waa tacqiiq wuxuu doontay inbuu doontay waa hebel wuxuu doontay inbuu doontay wuxuu raadsaday inbuu raadsaday annaga waxba nooguma yaallo soomaalida lafteeda adeegsataba meeshuu aaday buu aaday annaga waxba nooguma yaallo macnaha hijratu ilaa maa haajara ilayh rawaahu xadiikan waxaa wariyey imaam almuxadiiina muxadiiinta labadoodii imaam imaamaani yanii nuuntii baa laska xadfay markaas idaafada darteed imaam almuxadiiina muxadiiinta badee labadoodii imaam abu cabdillaah cabdilaahi aabihii muxamed ibnu ismaaciil muxamedkii ina ismaaciil aha ibnu ibraahim ibnu mugiirata ibnu bardisbah albukhaariyu nisbadanoo mashhuurkiio la wada garan wa abulxuseenka labaadna muslim ibnu اlxajaaj ibnu muslim alqushayriyu annaysaabuuriyu fii saxiixayximaa labadoodii saxiix bayna ku wariyeen alladayni labadaasoo humaa labadaasi asaxulkutubi kutubta kuwan ugu asaxsan ahaa kutubtiida almusannafati la tasniifay kitaabka ilahi ku baxay الكتب المصنفة كتاب كلام محوية الكتب الكتاب المنزل ويسمى سو الكتاب المنزل مصنفة يوحى لما أرن كربا كل كتاب إله منزل كاللقي مادو آه كتب لألفي لبضى كتابه أقوم معتمد سنة أقوهر وأصحصن كاس ويدو لبان مركا إمام شافعي هذا الكي أقري سمضى hoosteeda iyo ardada dusheeda mooda imaam maalig wax ka ansaxsan ma jiro intaan adiga la alifin baan imaam maali axaadii saxaaxa ah wuu uriyey laakiin aarro iyo waxyaalo badan baa ku dhex jiraba intaa way ka horreeyey warka imaam shaafici wuu ka dambeeyey warkooda wuu ka horreeyey ba marka xadiidkii marka dib aan ugu noqon xadiidka u horeey wuxuu sheekhu waxaa laga wariyey baa amiir اlmuminiin amiir اlmuminiin loo bixiya isagaa u horreeya le cumar ibnu khadaab ilaa abubakr wuxuu mashhuur ka ahaa khaliifatu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam cumar ibnu khadaab markay wakhtigiisii timid in la yidhahdo khaliifatu khaliifati rasuulillahi sal alla alay slam waa barnaamij dheere soo maarti ayadoo lala kadeedan yahayba unbaa alla ka soo boodsiiyo inuu yidhahdo yaa amiira waaba arin dhown baaba la helay waa lagu farxayba asagaa inuu yar diida cumar damcaalay maya maya maya ilaahay baaba fursad dhowna la siiyey waxba la kadeednaynba inaan waan khaliifatu khaliifatu in la yidhaahdo ahay haddee imaamkana in wuxuun lagu ixtiraamo waa loo baahan yahay hadal qayaxan cumar ibn khadaab un mar walba la iska yidhaahdo haybaddu macnaha ma aha haybaddaabaan ahayn waana dareemi kartaa kolka nabiga l ala slam laa tajcaluu ducaa rasuuli baynakum ka ducaai bacdikum bacdan mar walba inaad muxamed muxamed iska tidhaahdo ooda nabi iyo rasuul iyo macnaha haba yaraatee aadan waxbaba aadan raacinaynin oodan ku yahan sal allahu alayh wasalam idardarada waabta laynoo diiday soo ma aragti iska badaa dad kale waalidiintaada inaad hebel tidhaahid aabbaha inaadan aabba dhihin ama aabbahay dhihin hooyada aad hooye dhihin ama aad tidhahdin heblaaye hebel suullada meesha u dambaysay wey iska badaayo macallinkaaga inaad hebel un tidhahay yaynaba kuu oggolaan aadaabtu yana kuu oggolaan sheekhaaga inaad hebel un iska tidhahay aadaabtii kuma oggolaanayso markaa amiirkii oo dhan walba asagu isku wada darsadayba haddee nabinimadii iyo risaaladii umbaa ka maqnayde oo madaxweynihii islaamka ah oo caalimkii ugu weynaa ah inta joogta ila nabiga bacdigiyaa u fadli badan abubakrin sala allahu calayh wasalam uma cumar jaanib walba tiibaa markaa in laska yihahdo cumar ibn khadaab muxuu yidhi cumar muxuu yidhi haymadii iyo aadaabtii oo dhan baa meesha ku dhimid markaasaa amiirulmuminiin muminiinta amiirkoodii leey amarkii u sahlanaada abi xabsin kunyada nabigaa u bixiyaan sal allahu calayh wasalam abi xabs xabsi weliba xayiriir baa la yidhahdaa marka abi xabsin laba macnaba marka waa ku suuragal abi xabsin libaaxa aabbihii inaad oo libaaxii yaraa aabbihii camal iyo libaaxa weynba kunyadanoo abixabsina la yidhahdaa asagaba libaaxii inaad asaga kunyo uga dhigto oo libaaxa aabbihaa tidhaahay iyo kunyadoo iswadato ismigoo iswata ila libaaxaaba sidiisaba la yidhahda abuu xabs libaaxaba weyn aarka abuu xabsi baa la yidhahda kunyadiioo sideedii oo la soo saaray asaga oo aad tidhahayd baa marka abiixabsin libaaxa ahaa somaarka kunyadii libaax soo saara abiixabsin libaaxa ahaa cumar aha magaciisa cumar marka waa kan cumar aha cumarkiida ibn alkhadaab khadaab baa li wiilkiisa radia canhu qaala wuxuu yidhi samictu rasuula sal ll slam yaquulu innama alacmaalu binniyaat xadiidkan marka innama alacmaalu binniyaat ahamiyadii uu sheekhu sheegahayy aad bay marka uga muuqataa culimmada ajilladiinna in badan bay ka hadleen imaamu shaafici iyo imaamu axmed waxay yidhaahdeen madaarka islaamka ama usuulul islaam ama axkaamta islaamku saddex xadiis bay ku dul wareeganhayaan xadiidkani marka waa uluulislaam bay yidhahdeen islaamka diinta islaamka meelahay cuskanayso ulu yuu ka yahay yidhaahdeen oo yacnihii waxay u fiidhiyeen acmaashu inay tahay mid ka dhacaysa qalbi iyo mid ka dhacaysa lisaan iyo mid ka dhacaysa jawaarixda kale adilado dhanna intanay ku saabsan tahay yidhahdeen marka wixii camalu qalbi ah oo dhan xadiidkana u yaalla marka nafyan wa ihbaatan abu daawuud iyo rag la mid waxay yidhahdeen maya waaba nisfulislaam ilan acmaashoo dhan waa mid daahira ah iyo mid baadin ah baadinadii oo dhan xadiidkana ku saabsan baadinadii o dhan baade marka xadiidkana ku saabsan bay yidhahdeen sidaa darteed waaba nisfulislaam culimmada qaarkoodna rubculislaam bay ku ka dhigeen xadiidka marka ala kulli xaal dhinacii aad ula kacdaba xadiidku baa de markaas waa axaadiidta madaarka islaamka ka mida wey innama alacmaalu binniyaat acmaashu niyoon bay ku sugnaataa waxoogaa waxaa shabaha xadiidkii kale bukhaari oo uu nebigu yidhi calayh salaatu wasalaam innama alacmaalu bilkhawaatiim acmaashu khaatimadoon bay ku sugnaataa weligaa waxaad camal soo waday waxaad camal weligaa soo waday haddii khaatimadu ku hagaagto wuxuu ahaaba bas wey waxaad camal soo waday hadday khaatimadu kaa xumaatana ilaahay khaatimada naga xumeeye asagana bale bes buu noqonayaa inama alacmaalu bilkhawaatiim wallahu subxana wa tacala alam